baratabkee bilowdaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha doorka yaalaan maqal wanaagsan dhegeystayaal meel kasta ha joogtaan arbaco weeyaan wana kow iyo tobanka bisha koowaad sanada labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha duwarka iyo elena saaxiibayaal waxaynu ku eegi doonaa ciyaaraha caawa jiraha kooxda kubadda cagta real madrid weliba kooxda kubadda cagta farensia ayaa caawada ciyaaraya koobka samafiinaalaha sacuudi arabiya ay ku sugan yihiin subarkaabka samafinaalihiis ay ciyaari doonaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa koda kubadda cagta manchester city caawa waxay ciyaari doontaa kubaatana finaalaha karabakaabka caawana kuwii tobanka habeenii waxay la ciyaari doonta koox kubadda cagta sidahampton ciyaaryahaanka la yidhahdo ee eh, philips ayaa caawada rajeynaya in booska rudri uu bedelo shaax isku dhafa ayuu samayn doonaa subraha kooxda kubadda cagta manchester city maadaama toddobaad soo socda uu la ciyaari doono manchester united sidoo kale horyaalka laywaanka caawa kooxda kubadda cagta b h kooxda kubadda cagta angels ee wada ciyaaraya lionel misi ayaa kulankan caawa ka soo muuqan doona mudooyinkii ugu dambeysana lionel misi ma uusan ciyaarayn sidoo kale caawa ka ee wareega koba itaaliya ayaa la ciyaari doonaa habeenimo turin oo yiri waa kooxda cagta ac milan ayaa caawada ciyaaraya sidoo kale ciyaarihii dhacay xalaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta manchester united oo weli la qabanlaayahay xalay saddex gool ayay ku garaacday kooxda kubadda cagta charlaton sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta newcastle united waxaay gaartay xalay wareega afardhamaadka koobka liikahabka lagu magacaabo suuqkaliibsiga ayaana ka marneen sidoo kale inter milan xalay guul muhiim ah ay gaartay oo baarma ay laba yahaal ku garaaceen chelsena maanta waxay soo gabagabeen doonaan arrinka ku saabsan jawo falex uba ku sugan magaalada london ee u k barnaamijka cabdirashiid ibraahim cali ayaa idila socodsiinaya qorsheena uu farsameynaya ay kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka wanaagsan dhegeystayaal meel kasta joogtaan waxaynu eegeynaaye eh, ciyaarihii xalay la ciyaaray iyadoona aynu eegi doono ciyaarihii eh, markaa dabcan caawa jira ama caawa la ciyaari doono kooxda kubadda cagta manchester united ayaa xilla ciyaareed aada qurux badan qaadanaysa xalayna waxa ay ka gudbeen wareega kuwaatarafinaalaha oo sidii dhammaadkii ay ka gudbeen wareega afadhamaadka ayayna gaareen oo kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo charlaton ayaa waxay ku ciqaabeen saddex gool iyo waxba oo antony ayaa bilaabay kadibna ciyaaryahanka darada rashford ayaa laba gool oo degdega ka dhaliya sagaashan daqiiqo ilaa sagaashan afar markaa ciyaaryahaanka layihahda raash ayaa aad i aad loo ammaanaya xilli ciyaareedkan wuxuu qaadanaya xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa markii dabcan manchester markii la eego ciyaaryahaankan rashford la yidhaahdo xilli ciyaareedkan shan gool ayuuba u dhaliyay kooxda kubadda cagta manchester united shan kaleetana waa u caawiyay waana xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkii hore waxa uu dhaliyay keliya shan gool soddon laba kulan oo ciyaar xilli ciyaareedkanna asaga ayaaba sii maraya shan iyo gool xilli ciyaareedkan uu dheliyey iyo weliba shan gool uu caawiyey shan kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray ninka la yidhaahdo marka rashfordna toddobadii kun ugu dambeysay sideedii kun ugu dambeysana waxa uu ahaa nin markaa dabcan goolal dhaldhalinayay markii la eego toddoba gool ayuu dhaliyey ee toddobadii ama isbuucyadii ugu dambeysay markii la eego horyaalka oo kale toddoba gool ayuu dhaliyey saddex gool uu caawiyey yurubligaha saddex kulan waa afar kulan uu ciyaaray saddex gool uu dhaliyay hal gool uu caawiyey efekaabka markii la eego hal gool iyo hal gool ayuu caawiyey liikahabka saddex kulna u ciyaaray afar gool uu dheliyay markaa liikahabka ayaa markaa markii la eego goolasha badan uu ka dheliyay premier league oo toddoba goola ah iyo liikahabka afar gool marka marka laisku soo darno xil ciyaareedkan shan gool ayuu sii marayaa ninka la yihahdo antony ayaa xalay sidoo kale isagana shabaqa soo taabtay antony ayaa ah nin aad u khatar badan gool saaruuq ah ayuu markaa uu cantuugay kadibna uu ka dhaliyay charloton ninka la yidhaahdo eh, dabcan aada u khatar badan antony xil ciyaareedkana shan gool ayuu sii marayaa brmelig oo saddex goola ah iyo liikaabka oo hal goola ah iyo fkaabka oo hal goola ah. waa shan gool weeyaan uu sii marayo eh, xalay taageerasha kooxda cagta manchester united waxay arkayeen eh, new ronaldo waa nin aada u khatar badan ninkan waa nin garab markaa aada u khatar badan waa garab midig oo markaa weerar ah waxaana lagu magacaabaa alexandero garnajo waa taageero weyn ninka la yidhaahdo ronaldo wiilkan waa wiil aada dudaayar waxa u dhashay kowdii julaay labada kun afartii waxaanu ku dhashay magaalada madrid sideed iyo jir weeyaan marka xalayna isagana waxa uu ahaa ninkii eh, dabcan ciyaartooyda jarlaton eh, marka hawaalayay difaacyada marka wiilkanna waxaa laleeyahay taageerayaasha manchester united ba waxay bilaabeen in wiilkan da-da yar ee magaciisa ku haysaan alexander garnacho waa new ronaldo ayay ku naanaysaan taageeryaasha kubadda cagta manchester united marka wiilkan da yar ayaa xalay asagana wacdaro muujiyey sidoo kaleeto wiil kale ayaa jira oo xalay taageerayaasha koox kubadda cagta manchester united ay aad aad u bogeen qaabka ugu ciyaaraya waa nin la yidhaahdo balesteri ninkan markii la eego xalay hal gool ayuu caawiyey sidoo kaleeto waa nin aad u khatar badan waa nin markaa asagana ku labaatan sana jira orogwyaan weeyaan waxaana uu xalay asaga muujiyey inuu aada u khatar badan yahay balesteri kooxda cagta manchester united waxa ay kasoo qaateen xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta alaves oo markaa eh, markii la eego qaabloon ahaan ayuu joogay oo kasoo ceshteen laakiin waxa ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta benerol manchester united labada kun eh, ko iyo labaatankii laba kun labaatanki sagaal milyan ay kaga soo qaateen kadib loonaan ay u fasaxeen kadibna markaa way soo ceshteen xil ciyaareedkana waa kooxda kubadda cagta manchester united xidigaha aadka u khatarta badan ayuu ka yahay sidoo kaleeto markii la eego eh, ciyaartooyda kale kooxda kubadda cagta manchester united aada loo ammaanaya waxaa ka ciyaaryahaanka layidhaahdo oo aada u khatar badan ninka layidhaahdo lesander martines waa nin aada u khatar badan weli lesander martines waxa uu qaadanaya waaye aada u qurux badan manchester unitedna tababaraha ninka layihahdo eric tanhag durba labaatan guul ayuu sii maraya waana tababarihii ugu fiicnaa taarikhda soo maray manchester united kulmo yar labaatan guul ku gaara ayaa laleeyahay marka ninka eric tanhagna sanadkan aadaad u khatar badan yahay iyadoo markaa kulanka soo socdana manchester united ay la ciyaari doonto koox kubadda cagta manchester city afariyo tobanka january waana maalinta sabtida weeyaan saddexda galabnimo iyo soddon daqiiqa marka manchester unitedna waxay doonayaan in markaa goolahay sii wataan manchester city iyo weliba manchester united ayaa wada ciyaaraya iyadoona ogna koox kubadda cagta manchester city gaar ahaan tababarahooda ninkaadka khatarta badan ninka liraahdo beb waxa uu shax ka qaaday manchester united loo fikiro waa in loo fikira ayuu leeyahay manchester united waxay ku jirtaa xaalad wanaagsan marka waa in ciyaaraheeda aynu dib u daawanaa si aynu u celino marka manchester united dambe waxay bilaabeen sanadkan inay kuriyoon karayaan inay koob ku guuleysan karayaan waxaanu ognahay kooda kubadda cagta manchester united waxaa ugu dambeysay inay koob ay ku guuleystaan labakuntodobytobankii markaasina oo jose morino u qaaday koobka yurubligaha oo xilligaasi ugu dambeysay labakuntodobytobankii weeyaan markaasina kooxda kubadda cagta ajax ayay markaa ay ka qaadeen laba gool iyo eber markaa manchester unitedna taageerayaashooda aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin in durba erigtan haag u gaaro wareega afardhamaadka ee koobka liikahabaha marka manchester city iyo weliba manchester unitedna haddii ay soo gudbaan oo newcastle ay kasoo gudubto eh, kooxda kubadda cagta manchester cityna finaalka soo gaaraan taa waxay ka dhigan tahay manchester unitedna finaal iyo weliba manchester city finaalka ay ku kulmi karayaan waaya markan waxaanu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ah chelsea xaaladeeda sidoo kale suuqa kaliibsiga oo dharkii ugu dambeeyay kooxaha waaweyn sida arsenal liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester city ilaa manchester united xasan ayaa ila falaqeynay bal xasan xaaladda kooxda kubadda cagta chelsea xaalad jow falakis ciyaaryahanka la ihahdo jow muxuu u qaban karayaa chelsea sarow eh, cabdirashiid waa mahadsantahay dhammaan dhegeystayaashan oo salaamaya eh, runtii jalsiya xaalad xunay ku jirtaa waa saa sheegtay jelsena eh, kolley waxaan ognahay in isbedel weyn ay kooxda gashay dhowaan macalin eh, tuujala la bedelay macalin cusub waa la keenay ciyaartooy cusub ay la soo wareegeen ilaa haddana dadku waxay fahmi layihin halkii wax ka qaldan yihiin chelsea waxaan ognahay inay tahay naadi firfircoon oo ka mid a yurub naadiyada inta ugu badan la tilmaamo xoog ahaan amba awood ahaan waxaan ognahay taariikh fiican inay haysato kooxda premier league waxaan ognahay inay ka mid ahayd bilowgii hore naadiyada looga cabsi qabay inay tartamaan marka chelsea waxay u muuqataa marka dhibaatooyin badan oo isbiirsaday inay kooxdu wajahayso kooxda kulamada igu danbeeye ciyaarto todoba kulan camala mm. wax xiriira kooxda inay guulgaari weydo runtii waxay ka dhigan tahay in kooxdii dhibaato weyn oo xoogle ay ku jirto kaalinta tobanaadna waxay u taagan tahay mm. qirqiir eh, ilaa hadda inay xitaa dib usoo dhici karto kooxda markii loo fiirsho sistamka ama qaab ahaan kooxda sida ay u samaysan tahay naadiga ugu horeysa horyaalkaso arsenaal ah mm. inta dhibcood ay u jirto waa runtii waa wax aanan caadi hayn oo kooxda xitaa hal mar aysan niyaddeeda gelin karin u tartami karto horyaalka marka waxaadda qalqil soo gala marka kooxdii la rabay inay tartanto oo horyaalkii inay kaalin fiican ka gasho ama guuyarahan ka mid qato naadiyada loo saadaalinaya koobka inay dhibaato ka haysato bacda toforka inay qayb ka noqoto oo dalsi hadda lafteeda sidii niyad dilayso mm haddana su-aal kale wa lasii gelina haddana hmm. yurubligaha ma ka qaybgeli doonta xitaa <laughs> waa su-aal kaleoo lafteeda kooxda culays weyn haysato marka naadiyaal hmm. la aaminsanaa inay kooxdu ka awood fiican tahay hmm. eh, ka ciyaartoy roon tahay kooxda dhaqaalo badanaa la geliya tood baholdiisa u yimid kooxda dhaqaalo badan oo geliyay ciyaaryahaana waaweyn ay la soo wareegtay oo anagu nahay kooxdii ilaa iyo hadda inaysan isla qabsan oo dhibaato weyn ay haysato kooxda waa ognahay in injiri badan amba dhaawac badan inuu kooxda haysto oo aan aaminsanahay kooxda chelsea inay tahay koox runtii ciyaaryahanno fiican haysata oo isbedel weyn runtii markii aad eegto kooxda ciyaaryahan la soo wareegta la inay ku samayn kareen mm. marka ciyaaryahan cusub ay la soo wareegtay kooxdii dhaawac isla markiiba kaga baxay iyagoo kulan badan ciyaarin tusaale ahaan hadda kasoo qaada kalosili fafaan oo kale hadda kooxdii kama bogan mm. markii ay la soo wareegtay waxaa la filayay inuu kulan badan safan doono kantan ognaa laftigiis inuu kooxdii muddo ka maqan yahay rejamesaa ka mida kooxdii inuu dhaawac muddo badan kaga maqnaa markuu soo laabtay isla markii haddana dib kaga baxay garoomada marka waa culeys kaloo yimid waxaan ognahay monta oo ka ah dadka firfircoona kooxda haysatay runtii la aaminsanaa inay yihiin furaha kooxda amba guusha xaggeeda inuu dhaawac isagana laftiisa kaga maqan yahay mm. e, baroja waan aaminsanayn inuu bedel u noqon karo obabiyang oo markii dhaawac ku yimaado amba markii xaaladda cuslaato toddobaatan kala keeni waxyaabahaasoo kalea ah culeysyada badan kooxda fudin jiray mm. ase laftigiisu wou maqan inkastoo uusan ahayn weeryahan toos oo kooxda ay ku tashan karto haddana bedel wuxuu u noqon karay obabiyang sidoo kale lafdijaga ka mid ahaa oo la aaminsanaa qadka dhexe inuu ka mid ahaa dadkii xogaa soo kaabayay markuu konfursi xaalad ay ka xumaato oo lagu darijiyo jorgina ama jorgina markuu maqan yahay ninka kaabi lahaa ayaa maqan inkastoo aan ognahay in sikriyi la soo wareegeen oo xogaa dhinacaas xogaa dhinacaas buuxin karo boskas mm. haddana lafdijaga wuxuu ahaa yareen muhiima ah laftigiisu mm. Eh, sidoo kale waxaan ognahay rahiim sterlin oo ka mid ahaa mm. dadkii weerarka looga baahnaa inay kooxda isbeddelku keeni karaan mansity laga soo qaatay ah. dadkii laga cabsanayay uu ahaa inuu asaga laftigiis mm. garoonka uu ka maqnaado lafteeda kooxda dhibaato weyn ay ku hayd mm. jilwil onaga laftigiis inay yara isku eh, stage yihiin ama isku xaalad yihiin red james asaga laftigiisi kooxdii garbihii muhiimkai difaaca ayay kala ahaayeen oo qaybta laftiga iyo qaybta rigtka kala ciyaarayay ee dhanka difaaca laftigooda kooxda culays badana ku keeneen ilaa hadda waxaa lalayahay qofka la dhelisilaa booskaas inkastoo ciyaaryahan yaryar oo da fiican ay soo baxayaan isbalkuweyt laftigiisa uu jooga si laftigiisa xoogaa da'da kusii socoto mm. marka ilaa hadda waxaa leeyahay booskaas ma buuxin karaan oo culays weyna haysto mindi oo aan ognahay in arsbalaanka laftigiisa booskiisa uu buuxin karo ilaa hadda laakiin waxaa leeyahay xoogaa yar ciyaaryahankii gacmihii ah. waaweynaa <laughs> ilaa hadda kooxda dhibaato weyn ay xaalad darana haysata ah, <laughs> marka wuxuu ka mid yahay si laftigiisa ah. laleeyahay mindi mm. dadka dhibaatada kooxda inay ku jirto qayb ka ah maqnaashiisa buliziga ka mida laftigiis oo hal kulan salin iskala baxeen ciyaarto wax badan socon oo haaf kaabiyada hore inay hal marka wada baxaan mhm. culaysa ku noqotay kulankii kooxda man city marka intaas ciyaaryahan kooxda inay ka maqan tahay mhm. runtii waxaa laleeyahay chelsea dhibaato weyn ayay ku tahay toban ciyaaryahan oo mhm. aan ognahay inay soo geli karaan qaybta hore ciyaarta amba farmisha kooxda lagu soo bilaaban karaa lend abka marka chelsea haddana iyadoo saasi ah, ah waxaa la keen cabdirashiid ciyaaryahan cusub marka ilaa hadda waxaa la keeni layahay kooxdii dhaawac idoo ku jirta haddan wax isla qabsan laha kuwii cusbaa marka in yaroo hore u joogtay iyo in cusubo isku timi la qabsiga kooxda meesha ka maqan macalinka waan ognaa laftigiisu bota inuu meesha ku cusub yahay kooxda sistamka ee gashay wax badana isla qabsanla kooxda jahawareer badan ayay ku jirtaa markii dhinac badan loo soo koobo kooxda chelsea hadda meel ay ka wanaagsan tahay oo la tilmaami karo hadda dadku waxay leeyihiin waxaa ugu roon tiega silva oo leeyahay waa nin xoogaa dhankaas dada ku socoto waa nin laakiin jabigu fahamsan oo kooxda markii uu joogo yaro xoogaa maskaxda degsanta kulanku ka maqan yahayna kooxda jahwareer badan ayay gashaa mm. kulankii ugu danbi hadda oo ciyaarta kooxda waxaan ognahay in afar gool laga badiyey kooxda maasiti maqnaashihiisa loo sababeynaya oo leeyahay kooxda xoogaa sisaamka inuu dego mm. kooxda maskaxda ay u degto eh, asaa qayb weyn ka ah eh, sida kale marka ciyaran dhinacyo badan aa fiiriso eh, ciyaaryahankan marookaanka ah xoogaa xakiim ziyaaj si sanfiica kuma jiro hadda qaab ciyaareedkiisa xoogaa ma wacna obabiyang hmm. laftigiisu aan ognahay in xoogaa yar kooxda sidii kaga bahnayd kama helin ilaa hadda yaa kaloo la sheegaa yaa kaloo la sheegaa jorgina waxaan ognaa laftigiisa inuu kooxda ah. eh, dhibaatada haysta inuusan ka badbaadi karin sakriya xoogaa yar soo fiicnaanaya oo leeyahay xoogaa yar uu kasoo bixi karaa booskiisi ah. eh, dhinacaan dhinacaan ah, qalidu kulobaali hmm. laftigiisu waxaa leeya ilaa hadda kooxda sidii raba uma noqon inkastoo laftigiis marka qaarkood uu difaacyo fiican sameeyo taakala badan uu galo oo aad u fiican yahay ilaa hadda wax fiican oo la sheegi karo kooxda jelse meeshaas ka wacantahay oo la dhihi karo oo badana la sheegi kooxda mal marka waa dhibaato guud oo jelse haysta eh, xasan haddiinu egno eh, koox kubadda cag jelsia sidaa sheegtayba suuq kalibsiga weliba ku jiraan ciyaartooy muhiim ayay soo qaadanayaan ciyaaryahanka layirahdo joe falakis kooxda kubadda cagta ee chelsea ah waa ciyaaryahanka cusub oo dabcan tijaabada caafimaadka ayuu u maray markii la eego magaala london ayuu markaa dabcan muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa marka waxaa laleeyahy waxaa macquul ah in kulanka haweenidama soo socda ee kooxda markaa ciyaari doonto inuu markaa qayb ka noqon karayo joe falakis kooxda kubadda cagta chelsea maxuu kusoo kordhin karaa runtii cabdirashiid waa su-aal wanaagsan waaye eh. oo ilaa hadda laftigeeda aan hordhac badan la samayn karin eh, jo falakis ma imaanayo koox sida mansitishaysta ma imaanayo wuxuu imaanaya koox daw u baahan oo sleftigiisa awood ka bidas amba wax ka rabtaba marka falkiis horta qaabciyaaradkiisa waa nin xirfad fiican leh skilskiisa aad u fiican yahay caawintiisa laftiisa way roon tahay saa umaleyna hadda seasonkan eh, eh, eh, mm. atletico madrid afar gool camal u dhaliyay goolnitiis hataa way fiican tahay ah. caawintiisa yar way fiican tahay mm waa nin garab waaye xoogaa carari karo xoogaa yar neef fiican xataa uu hayaa sidoo kale waa nin xirfad fiican leh mm. oo isku daya xataa inuu laba ciyaaryahna ka tegi karo caawintiis way ron tahay goosmadiis way fiican tahay yara waxaan isleeyahay ani ahaan kooxda jals horta imaanaya mar walban waxaad ogaataa jalsiga mm. waxaa jira ciyaaryahanna fid ahaa oo aad u fiicnaa markii yimaadeen xoogaa yar ay ka jiifatay <laughs> eh, marka falakis waa macquul mm. ani ahaan waxaan isleeyahay falakis iyo sarlin mm. hadday iskaashadaan waa rag inta ugu badan dishotaha gala waay oo kubadaha isku day inay goosha la aadaan marka ani ahaan waxaan isleeyahay eh, fafagta badan ee falakis waxaan leeyahay inay faro u noqoto kooxda guusheeda waa macquul isbedel fiican ku keena laakiin aniga ani ahaan waxaan aaminsanahay mm. falakis keligiis wax ma qaban karo laakiin waxay ficnaan lahayd inuu ishelo sistamka difaacyada iyo weliba weerayahanada iyo qadka dhexe kooxda kaga maqan dhaawaca haddii ay dib u soo laabtaan mm falax lagu daro aan mm-hmm. ahaan waxasle kooxda markaas la dhihi karaa dhaqaaq fiican way samayn kartaa laakiin jelse hadda waxay taagan tahay <laughs> yaana badbaadin karo xilliga hadda waxay taagan tahay yaana badbaadin karo marka eh, falakis waa hal qofood waa hal shaqsi mm-hmm. waa cabdirashiid hal shaqsi inuu wax badan soo koriyna aaday u adag tahay hadduusan garbahaysa inuu ku duulo marka waxaan isleeyahay falakis waa nin eh, eh, kubadda ku ciyaaro lugta midig waxaa fiicnaan lahayd in lagu soo daro qof lugta bidix ku ciyaaro in lagu soo daro oo kooxda si dhaqsi a ah u hesho nukunko waxaan isleeyahay xoogaa yar <laughs> inta xisiisa ka maqan inkastoo kooxda ku maqnaan hadda raje leeda wuu imaanaya eh. eh. laakiin inta laga gaaraya laftigiisu eh. waxay u baahan tahay in dadka hadda cusub dr fufano kala iyo inay boose fiican fiican inkastoo le laftiisa ama hadda loo diraayaa marka xoogaa yar kooxda waan isleeyahay eh, waxay u baahan tahay dhiigjoojin kale ay u baahan tahay falkas keliya kuma filna aragtideeda saas aniga waaya xasan eh, ninka la yidhahdo andre santos waa wiil da'yar ayay la wareegay kooxda kubadda chelsia budishali ayay la wareegeen eh, fafana ayay la wareegeen joe falkas sidoo kaleeto rintiisa waa isku dhammaatay waa afar ciyaartooy weeyaan oo ay kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareed la wareegtay marka tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea markii la eego ninka la yidhaahdo dabcan botter tan markii uu yimid kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahay waa ninkii ugu xumaa oo macaalinkii u xumaa dhibha yar ka helay horyaalka bermeliga marka waxaa leeyahy ninkan xaalad daranayaa haysato war qaar xataa waxay sheegayaan in macquul ay tahay in gebiyahaan la ceeliyay inkastoo eh, dabcan toddobaadka gudihiisa la arkaya tobabaraha kooxda kubadda cagta muji sida beb guardiola oo shaaca ka qaaday in tony bohl uu wareejeenayay ninka fursad uu siiyo marka inta badan waynu arki doonaa haddii fursad la siin doono lakin waxay badan tahay in fursad la siin doono waynu ka tegaynaa arrimaha ku saabsan kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba xaaladda haysata arsenal ayaynu aadaynaa kooxda kubadda cagta arsenal weli waxaa laga fujinaya horyaalka brmeliga marka kulmadii ugu dambeysana waa ay badinayeen kulanka soo socdana waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sporis bukayo saaka ayaa shaki la gelinaya sidoo kale waxaa leeyahay koox kubadda cagta arsenal waxa ay markaasi doonayaan inay soo qaataan ciyaaryahaanka la yidhaahdo mutrigi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta shakda duniski ciyaaryahankan mutrigi waa nin aad u khatar badan laakiin kooxda kubadda cagta shakda duniski waxay taagan tahay boqol milyan ayaynu ku dooninaa haddii boqol milyan ay bixiyaan arsenal diyaar ayay ka tahay marka ciyaaryahaankanna xalay eh, ayuu markaa eh, qayb ka ahaa ciyaartooyda shaqda tunisia ku sugnayd wadanka turkiga marka waxaa la saadaalinayna ciyaaryahankan ay ka tala bixi doonaan waxay si shooga ah ku rabaa inay ku qaateen ninka la yihahda hadaad oo xil ciyaareedka ku dhibaataysan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid muddooyinkii ugu dambeysayba marka arsenal xaaladda bukaaya saaka oo shakili gelinayo sidoo kale dhaawaca gabriel jesus xaaladda iminkan haysataas oo kaliibsiga oo weli eh, joe flix hataa laga dul qaaday arsenal xaaladeeda sidaa makusii socon doontaa horyaalka bermeligana gacanta makusii hayn doontaa eh, runtii arsenal sanadkan waxaan ognahay inay tahay koox waa cadar fiican dhegeysa ah, eh, waa xiliyadii ugu fiicnaa ee kooxda xilligan soo mara hmm. eh, runtii arsenal ani ahaan waxaan isleeyahay hmm. bilaayo hadda waxay u dhuntay la adahay hmm. gabriel jes oo ka maqan kooxdoo la aaminsanaa maqnaashihiis ina kooxda wax badan isbedel ku keeni karo amba kolon badan laga guulaysan doono ah, Eh, ilaahay haddana waa laga guulaysalayahay maqnaashiisa marka ani ahaan waxaa isleeyahay arsenal horta sanadkaa meel u socotaa kooxdan waxaa og tahay markii ay rabto meel u socoto wixii raba dii lasku keena xitaa cid celin karta ma laha marka waan ognahay eh, lastara ku qaaday mm. si shooga ku qaaday horyaalkana waa ognahay marka arsenal oo oomanayd muddo eh, koobkan aan qaadin mm. runtii sanadkan xoogaa ishaysata ani ahaan waxaa isleeyahay runtii waa kooxda isbedel fiicna ku jirtaa ciyaaryahana horta inay la soo wargta aad u fiicna lahayd bedelo hadda asana inta badan waxaa lagu eeday waxaa ka mid ah cabdirashiid line upka waa isku mid waaye tusaalaan ka soo qaado kalaa koox kow iyo tobanka ciyaaryahan ku jirta safka bedelkooda fiic maysato inta badan saasaa la yihahdaa ha marka waxay ku xirantaha marka shaakad oo kaa dhaawacmo mm culays badanaa ku dareemaysa haddii oo saaka kaa maqnaado nin bidixoo fiican ma heli kartid waa dhibaato weyn marka ani ahaan waxaa is leeyahay xoogaa bedelka laftigeeda kooxda ku liidataa waa loo baahan yahay macal arteed haddii uu doonaya in horyaalkan haddaan ognaa laftigiis in xoogaa waqti u haray kooxda dabadhegana waa maansity waan ognahay inay tahay koox aanan cidni ciyaaryaanka maqan ay ka maarmi karaan ya marka ani ahaan waxaa is leeyahay maansity oo ku haysa mar walba waxaa lis ugu jirtaa haddii ciyaaryaankaa dhaawacmo in dhibcaagay soo jarmaan marka haddii ay haaledka wax iida la mida ah oo sistamkii line apka isku mid ay ciyaareen hadda markaad fiiriso isku mid yihiin macquul aad laakiin man city oo ciyaareenna fiican haysata oo kii fadhiya iyo joogaba ay isku mid yihiin ah, gadaal jirta mm. oo ku soo dhow marka eh, arsenal waxaa is leeyahay sidan ay ku sii socoto mm halis weyna ku jirtaa inkastoo kooxda markii si u socoto oo guusha ay rabto horyaalka hmm. ka qaadi rabto hmm. uusan qof cidig celin karin laakiin ani ahaan waxaan aaminsanahay kooxda arsenaal laftigeedu in xidiga fiican inkastoo hadda falkiisa laga dulqaaday hmm. waxaas leeyahay fursado kale haystaa kan shakta laftiisa waxaa leeyahay xoogaa yar shaki weynaa la geliyay isla markaa haddooba kooxda raacay inuu imaan doono xoogaa yar space dheeroo galay marka ani ahaan waxaas leeyahay inay meelo kale aadaan oo xidiga kaleo fiican inay lasoo wareegaan aad fian weryahano fiican inay lasoo wareegaan beel nakati aad u fiican laakiin ani ahaan waxaa isleehay fiican oo kooxda mar walba ma naqan karo marka ani ahaan waxaa isleehay kooxda arsenal sanadka horta meel u socotaa sisan fiicanay ku jirtaa qaab cileedkeed aad u wanaagsan yahay kooxda isqabtaan mm. markii laga soo tago ah sidaas leeyahay naadiida tusaale ahaan naadiida weyn hadda liverpool mancity oo kalaa siiba mancity markay isqabtaan xoogaa yar loo yaabaa inkastoo golka soo soc loo fiirin doono <laughs> haddana laakiin inta kale ah. arsenal inta badan in lagu adkeeyo la yihahdo waa laga guulaysan doonaa ah. qofku ma dhiirin kara hadda mar walba waxaa la arkaa inay goola badan dhalayaan afar gool alliance saddex gool alliance marka waa koox aad u fiican systemka waxaa isleedaha kamal arteta haddii san xidiga fiican oo bedel noqon karo uusan la soo wareegin xagaagan koloon badan aa dhiman horyaalka waxaan isleeyahay kooxda dhibaatay ku noqon doontaa waaya eh, hazad ayay si shog ku doonayaan hazad muxuu soo kordhin karaa koox kubadda cagta arsenal hazad ani ahaan waxaa isleeyahay cabdirashiid runtii waa xidig aad u fiicnaa eh, hadda laakiin xaaladdu ku jiro eh, runtii waxaan isleeyahay xoogaa yarnii jab weynaa jira ciyaarihii heerka caalami oo ka fadhiistay Eh, kooxda waxaan ognaa real madrid laftigeeda inuusan hadda wax badan kooxda kusoo kordhin dhaawacyadiisa ay badan yihiin xidig miisaanku ku kordhay ani ahaan waxaa is leeyahay eh, hazad mm. xoogaa yar niyajab badanaa jira stress badanaa ku furan waa macquul horyaalka ingiriiska aad uu fiicnaa chelsea markuu joogay markuu dib u soo laabtay in waayihiis dib uu bilaabo mm. laakiin ani ahaan waxaan aragti ahaan waxaan aaminsanahay xidiga oo waxyaaba badan ay ku furan yihiin inuu arsenal hadda si samahaysatay inuu yimaado haddana kooxda wax badan u qabto xoogaa yar inay adagta aaminsanahay laakiin ah, mar walba arsenal waxaa islahay dhigjoojin u noqon doona xitaa haddii bedel kuu fadhiisto mm. oo la sugo martinelli xitaa loo fadhiisiyo oo la yidhaahdo martinelli marka xaaladda ka xumaad aas lagu soo bedeli doonaa kulamo badan kooxda si samaheed uu la qabsado waxaa islahay inuu dib u soo kaco waa laga yaabaa uu boorka jafto waa idin iska macquul laakiin ahaan waxaa islahay hadda mm. kooxda arsenal wax ka fiicnaan lahayd hazad qof dhaama inay raadiso waaya Eh, arsenal xaaladeeda kole waa kaa afartan afar dhibcood ay leedahay todobiy kulan oo ciyaareenna afariy toban kulan ayay guul gaareen laba barbadhac iyo weliba hal guul daro xilli ciyaareedkan afartan gool ayaa dhaliya horyaalka brmeliga keliya waxaa laga dhaliya afar gool wax kubadda cagta majicity ayaa ugu badan xilli ciyaareedkan waxay dhaliyeen afartan gool halka arsenaal ay dhalisay afartan gool marka arsenal weerarkoodana aad aad u fiican yahay waayahay kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan xilli ciyaareed aad qurux badan ay qaadanayaan waxay ku jiraan kaalinta afraad horyaalka brmeliga kaalinta saddexaad isku dhibco weeyaan oo kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa soddon shan dhibcood isla yihiin manchester eh, city ayaa afar dhibcood markaa eh, waxay u dhexaysaa macity iyo weliba manchester united afar dhibcood ayaa udhexaysa markii la eego waxayna la ciyaari doonaan eh, wayna ciyaari doonaan toddobaadka soo socda markii la eego waayahay marka manchester united suuqa kaliibsiga ayay weli ku jiraan waxay doonayaan ciyaaryahaan weerara tobobaraha koxda kubadda cagta manchester united waqti qurux badan ayuu qaadanayaa xalay guul muhiima ah ayuu gaaray wareega afardhamaadka ayuu gaaray karawkaabka sidoo kale waryahaan ay doonayaan waxaana hadda laleeyahay koxda kubadda cagta manchester united waxay gebagabeynaysaa arrin ku saabsan wegorost yaryaankan waa waryahaan aad u khatar badan baale uu ka tirsan yahay marka loon ahaan u doonayaan marka manchester united waryahaanka ay u baahan yihiin ee wegorost waa nin marka dhalashahaan kasoo jeeda holland waa ninkii ka xanaajiyay lenal misi mundiaalka dunida oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ama labadii bil ugu dambeysayba aad kala waxdalahayay oo misi oo xanaaqsan social media laga dareemay waa ninkii laba gool ka dhaliyay xilli dambe xulka waddanka argentina markii la eego marka waryahaanka wegorosti muxuu usoo kordhin karayaa xaaladda manchester united sanadkan manchester united eh, koob guuleysan karayaan oo labada kun toddobiy tobanka ayaa ugu dambeysay markaasi oo ay kooxda kubadda cagta ikis ay ka qaadeen koobka yurub liigaha marka xasan xaaladda manchester Eh, runtii manchester eh, cabdishiid xogayar eh, tanhag markuu yimi kulamadii ugu horeysa xogayar kooxda cabsi weyna ka jirtay oo ina isla qabsata mm. laakiin kulamadii ugu dambeeyey iyo kooxda sistamkeeda siduu u bedelay bixitaankii ronaldo ciyaaryahaana yaryar oo caboono isla helay oo dhallinyaro ah mm. wixii dhan way isla qabsadeen hadda waxay u muuqataa marka tanhaag mm. iyo sistamkii kooxda inay isfahmeen culays badan usan saarnayn oo bareshar badan usan saarnayn Eh, shan iyo soddon dhibcood ayuu leeyahy hadda horyaalka eh, newcastle isku dhibca yihiin hmm. laakiin toddobiy toban kulan ayuu ciyaara asagu kulan kale oo janis haystaa halka eh, sideed toban ay ciyaartay kooxda newcastle marka mar walba fursadda kaalin saddexda isagaa haysta hmm. laakiin yaa ku aadan maasity yaa ku aadan toddobaadka socda ha marka maasity hadday ka guulaystaan kaalin saddexaad ay geli doonaan iyagayna ku dhowaanayaan hmm. laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay maasity qaabka kaga gudbi lahaa shaxdaas inuu keeno waxaan ognaa beb guardiola laftiisa ta cabsi badan haysata wuxuu ka fikirayaa sidee u celinaa ma ma united sisamkeeda uu fiican yahay qaab ciyaareedkeeda aad uu fiican yahay rashford aan ognaa laftigiis inuu eh, xilli ciyaareed fiican ku jiro saddexdii kule ugu dambeysa min saddex gool dhalinaayeen kulamada ugu dambeeyey shan iyo toban gool ayuu dhaliyey markii laga rashford kulan walba de kulamada ugu dambeeyena goolo goolo ku lahaa marka ma united oo kulan walba sax gulanayso waa runtii waa wax weyn waay <laughs> marka aan ahaa waxaas leeyahay kooxda ma united redevlis waxay ku jirtaa qaab cereed fiican haddaysan kooxda gadaal ka xumaan mm. sistamka kooxdan wuu degan yahay macalinku wuxuu sameynaya inuu soo dhisto niyaddii kooxda ciyaaryahanada eh, kooxda kasamir wax badan kusoo kordhiyey waxaan ognahay eh, ciyaaryaanka argentines laftigiisu mm. wax badan kusoo kordhiyey martins ninki la yihahdo aan ahaan waxaan isleeyahay xidigan holandeska cabdishiid dib ugu laabto waxaan ognahay waxaan ognahay inuu argentin ka xanaajiyey mm. runtii oo iyadoo kooxda holand quus taagan inuu laba gool xilli adag la yimid marka ani ahaan waxaa isleeyahay waa weeryahan mm. runtii horta inta ugu badan kulankaasi aad loogu bartay istusay adduunkao dhan kulankaas aad loo daawanayo addunkao dhan istusay ani ahaan waxaa isleeyahay eh, ma united laftigeed hadda weeryahan toosoo fiicanoo mm la dhihi karo marshal iyo rashford iyo kudirqiyaan xoogaa yaroo garba ah laakin waxaa isleeyahay haduu ninkaas yimaado hmm. laftigiisa wuxuu unoqon doonaa dhiigjoojoon fiican u noqon doonaa kulamo qaarkood laga yaaba inuu noqdo laftigiisa wariyahan gadaal ka yimaado nasiib badan oo goola dhaliya inuu noqdo waa macquul kooxda sistamka inuu la qabsado oo hmm. wariyahan toos u noqdana waa iska macquul marka waxaa isleeyahay manchester united mar walba ciyaaryahan xoogaa wax dhalin karo iskaga baahan tahay mar walba inkastoo hadda baahi badan saaid rashford iyo hadda ay jiraan oo gool dhalin karaan ay fiican yihiin laakiin mar walba rashford makuu taagnaanayo xaalada qaarkood ay ka dansanaan kartaa marka qof lagu baxsado waa loo baahan yahay marka isku soo duub manchester united waxaan isleeyahay xaaladda ku jirta xaalad fiican weeye eh, macalintan xagna uu u fahmiyay sistamka kooxda hadda wuxuu haystaa meel uu wax ka bilaabo oo aad u fiican koox wuxuu haysta hadda toofoorka u tartami karto horyaalka laftiisa rajo fiican hadda kasoo gegeli rabto xoogaa yar niyad soo dhismaysa marka toofoorka hadda inuu ku jiriyo eh, kooxda systemka isla qabsatay ana waxaan isleeyahay xoogaa yar manchester united haddii koobka xataa laftigiisa ay kaalin talaad soo geli weyso inkastoo kaalin talaad cabsi weyn aga jirto <laughs> labada waras haddii weyso hmm. waxaan isleeyahay aniga toofoorka manchester sanadka wuu caboon tahay haddaysan wax kaloo dheeraada aysan imaan marka culeys bareesharka u weyn chelsea loo baahnaa inay kusoo dhawaato oo baresh soo saaraan iyo mancity kooxdan tottenham xoogaa la rabay inay xilligan aad isku dhibcan yihiin oo kale iyo ah xoogaa yar dib u dhac kama muuqdaa marka anhaan waxaa islahay man united sanadkaa fursa fiican haysataa champions league waxaa islahay macalin tanhaag sanadkan inuu kooxda la bixi doono ila tahay inuu la aadi doono Yeah. dhegeysta markan bal waxaynu eegi doonaa ciyaaraha wajira kooxda kubadda cagta manchester waliba kooxda kubadda cagta southampton ayaa wada ciyaaraya kulanka kuwaatar finaalaha kareebkaabka manchester iyo cawa u safareysa ama u safartayba markii la eego kooxda kubadda cagta southampton garoonkooda iminkan waa ay joogaan waxay caawa ciyaari doonaan kulanka kareebkaabka oo dabcan caawa ay doonayeen ay guuleystaan masiti oo saddex jeer oo xiriir ah kusoo guuleysatay tartanka ayaa xilli ciyaareedkii hore ee ka hartay balse markaana waxay doonaysaa inay hanato oo gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto haddiinu egno tababaraha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo sidhaamtom ayaa dabcan waxaa laleeyahay kulankan waxauu doonayaa inuu guul gaaro isagoo markaasi dabcan sheegay in ciyaartooy muhiim ay ka maqnaan karayaan sida ciyaaryahanka layhahdo the welcot sidoo kale ciyaaryahanka layhahdo valentino sidoo kaleeto ciyaaryahaano badan ayaa jira oo aada u khatar badan dhinaca kale tnama city erin halan iyo weliba ayaa lasoo warinayaa in beb guardola uuna siinayo kulanka efe kaabka chelseana ma aysan ciyaarin kulankaana ma ciyaari doonaan oo waxay diyaar yihiin kulanka soo socda ee manchester derby ortega ayaa mar kale booska goolka ama golhayaha kusoo bilaaban karaya isagoo markaa ninka layihahdo louis oo difaaca midig ah oo asagana doonaya kulankan uu markaa u ciyaarsiiyo sidoo kale philips ayaa kulanka la ciyaarsiinaya oo kulankan isagaa lagu soo bilaabi karaya sidoo kale alvares ay badan tahay inuu marka horeba weerarka kusoo bilowdo oo waxa uu doonayahay in uu dabcan ciyaartan uu ciyaaro sidoo kaleetna waxaa macquul ah in kooxda kubadda cagta manchester ku ciyaarto golahaya ortega louis akenchi stonis akey filibes gondogan debronia mares alfares iyo weliba jack ayaa laleeyahay ku ciyaari karayaan tartankana caawa ko tobanka haweenimo xilli geeska africa ayaa dabcan la daawan doonaa waxaana markaa uu kulankan ka dhici doona garoonka ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo southampton waana maris stadium kulankan waa kulan xiiso badan weeyaan kooxda kubadda cagta southampton muddooyinkii ugu dambeeyana waa la garaacayay oo dabcan guuldarooyin xanuun badan ay kala kulmaysay kooxda kubadda cagta manchester city marka manchester city caawa waxay doonayaan kulanka ay guuleysaan waliga afardhamaadka kare kaabka ay gaaraan waana arki doonaa hadii caawa ay guushaasi gaari karayaan laakiin manchester city koobkan ayada muddooyinkii ugu dambeysay iska maamulinaysay Eh, dhan kaleetana dil egnana ciyaaraha kale jira eh, wolfis iyo weliba nothanfaras ee caawada ciyaaraya tobanka habeenimo eh, kow iyo tobanka habeenimo rubi dhiman waxay la doonta koox kubadda cagta nothan faras waa kulan xiiso badan weeyaan iyadoona kulanka xiisaha badan iminkanba dabcan caawa midkii soo baxa oo yani saalaano kaldima city ay badisay caawa wolfis iyo weliba faras iyo weliga farmaad wada ciyaari doonaan kadibna finaalka haddii ay gaaraan ma city manchester united ayay markaa wada ciyaari karayaan Nations Board. Ah, Shauki, I'm a great one. est que ça marche? kaleetana caawa subarkaabaha kooxda kubadda cagta real madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta fleshiya caawada ciyaaraya samafiinaalaha weeyaan real madrid waxay joogaan sacuudi arabiya waxayna caawa doonayaan in marka kulanka ay guuleystaan finaalka ayay doonayaan isku diyaariyaan oo kooxda kubadda cagta barcelona dii soo baxdo ama kooxda kubadda cagta real betis king cabdulaahi sport stadium ayaa caawa lagu ciyaari doonaa kulankan xisaab badan tobanka habeenimo caawa kooxda kubadda cagta marangeyska waxay ku ciyaari karayaan shaxdan tubadkartuba anton rodiger melataw dani carvaljal nacho cruz kamafinga modrich iyo waliba ninka yaraha fenicia benzema iyo waliba fari farfardi halka ciyaartooyda eh, david alaba dani carvajal mariano iyo waliba adezola iyo waliba jomeni ay e ka maqnaan karayaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo real madrid caawa oo yacni kulanka maba ciyaari karayaanba kooxda falanshi ay caawd wada ciyaari doona falanshi kulmadii ugu dambeysayba waa la garaacayay oo kulankii ugu dambeeyay xataa kooxda kubadda cagta kadhis ayaa garaacday kulanka horyaalka ah tobabaraha kooxda kubadda cagta falecia ninka layihahda katuso caawa waxa uu ka hor imaan doonaa macalinkiisii hore ee milan ninkan waxa uu markaa kamid ahaa ciyaartoydii u khatarta badneyd ee milan ee jaamisligii labada jeer ee kula soo guuleystay waa jaamisligii ugu dambeeyey wayaan oo ay ac milan ku guuleysanayeen tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angelotti wax laga weydiiyey saaxiibkiisii hore ee katuso ama wiilkiisii waxa uu yiri raanti katuso waa wiil aada wanaagsan laakiin xiriir managa dhexeeyu leeyahay laakiin waxau ahaa ciyaartooy aada u khatar badan mar kooxdiisana waxay yihiin kuwa aada u dagaalamaya caawa marka edison kafani wuxuu ka hor imaan karaya koxda kubadda cagta real madrid kafani waa nin weyn weeyaan caawana wuxuu doonayaa in markaa dabcan filinshi uu guul gaarsiiyo real madrid oo badisa waxay ka dhigan tahay in finaalka isku diyaarin doonaan midkii soo baxa barcelona ama real batis haweenaba wada ciyaaraya ayay markaasi dabcan eh, u bixi karayaan marka haddii barcelona soo baxdana waxnu daawan doonaa kulan xiise badan waana derbigii weynaa ee kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta real madrid kulanka el clasico marka waa labadaba ay soo baxaan marka real madridna waxa ay ahayd kulankii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeyey ku guuleysteen koobka sabarkaabaha oo markaasi ay ka qaadeen kooxda kubadda cagta barcelona marka real madrid koobkana way doonayaan in markaasi ay qaataan oo sanadkan cusub labadakusaddelabaatanka ay markaasi ku bilaabaan kooxda kubadda cagta real madrid sanadkii ugu dambeeyey barcelona ay ka qaadeen oo dabcan atletico bilbao weeyaan ka qaadeen oo lix iyo tobanka january laba kun labaatanka xil ciyaareedka hore luka mudrij iyo weliba kariib bezema labada gool ay dhaliyeen ayay ku raayeen koox kubadda cagta mareenkeyska xil ciyaareedka hore subarkaabaha iyaga ayaa ku guuleystay marka dhakaleetan haddiinu eegnan ciyaaraha kale jira liigwanka ayaa caawa la ciyaarayaa kooxda kubadda cagta b waxay e. waxaay markaa u bixi doontaa caawa ko iyo habeenimo kooxda kubadda cagta angeles waa kulan xiso badan weeyaan kooxda kubadda cagta b h e waxay doonayaan in markaa horyaalka ay ku guuleystaan liigwanka laakiin kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay oo hadda afartan iyo afar dhibcood ay leeyihiin afar dhibcood keliya ayay markaa eh, hogaan ku hayaan horyaalka la liig ama liigwanka lenis ayaa afartan dhibcood leh halka kooxda kubadda cagta b ay leedahay afartan iyo afar dhibcood keliya ay ku hayaan hogaanka haddii caawa la garaacana hal dhibcood ay ku qaban doonaan marka eh, kooxda kubadda cagta angeles ay caawa wada ciyaari doonaan angeles waxay ku jirtaa eh, kaalinta ugu dambeysa horyaalka liigwanka faransiiska kulankii ugu dambeeyeyna angeles iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo eh, b h e wada ciyaarayeen saddex gool eber ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta angeles caawana leonel mesy ayaa dib u soo laaban karaya maadaama leonel mesy mudoonkii ugu dambeeyeyba uu iska baashaalaya marka maadaama dagaalka dunida uu ku guuleystay oo waqti badan ayaa la siiyey caawa weerarka caanka ayaynu daawan doonaa leonel mesy impape weliba neymar marka ferati fatinha iyo fabino fabian weyaane ayaa lagu soo bilaabi karayaa dhexda halka markunis iyo joramos ninka layihahdo mukele iyo benet iyo weliba golhaya danroma lagu soo bilaabi karayo shaxda koowaad kooxda kubadda cagta beji waxaa ka maqnaan karaya ninka layihahdo ferati sidoo kale trinante sanchez ayaa sidoo kale dhaawac kaga maqan sidoo kale ninka layihahdo hakiim ayaa markaa laleeyahay ninkan eh, ganaxi kaga maqnaan karaya nuni mendesna wuu maqnaan karayaa marka kooxda cagta b waxay doonayaan in markaa guulaha ay sii wataan ama wadada guulaha ku salaabtaan kelin imbabe waa mid ka mid a ah xidigaha ugu khatarta badan markiina eegno adduunka labaiy labaatan kulan oo xilli ciyaareedkan u ciyaaray kooxda kubadda cagta v e, waxa uu dhaliy labaatan gool shan kaleetana ayuu caawiyey leegwanka xilli ciyaareedkana lix toban kulan oo ciyaaray saddex toban gool ayuu dhaliy laba kaleetana waa u caawiyey neymar oo asigana xilli ciyaareed aad qurux badan sanadkan qaadanaya xilli ciyaareedkan markii la eego neymar ko kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray shaniyo toban gool ayuu dhaliyay labayo ah toban goolna waa uu caawiyey ligwankana shan iyo toban goolana waa ciyaaray toban gool ayuu dhaliyey toban goolna waa uu caawiyey neymar weeyaan lenal mesina markii la eego xil ciyaareedkan asaga naftigiisi waa shidan yahay oo markaas sagaal kulan xil ciyaareedkan b h u ciyaaray labaiyo toban gool ayuu dhaliyey afar iyo toban kale ayuu caawiyey ligwankana markaynu eegna todoba gool ayuu dhaliyay saddex iyo toban kulan toban waa uu caawiyey waa saddexda isku darkooda markaa golashooda aad aad u tira badan yihin weyaan neymar sidoo kalete imbabe iyo weliba lenal mesy b waxay ka shaqeynayaan in lenal mesy heshiiska ay u kordhiyaan ilaa laba kun barcelona waxay doonayaan in ninkan ay soo ceshtaan laakiin waxaa leeyahay barcelona maadaama lenal mesy heshiiska lagu kordhin karayo barcelona markaan gebi ahaanba way hilmaami doonaan oo markii la eego lenal mesy ilaa laba kun uu sii joogi doonaa hal sano dheeraad ah iyo hal sano kale ayaa loogu daraya b waxay doonayaan inay gacanta ku dhigaan v g sanadkan ujeedada ugu weyn waxay tahay inay ku guuleystaan koobka eh, markii la eego kooxaha yurub waana champions league weeyaan marka b h g waxayna ku aadan tahay wareega eh, lix iyo tobanka kooxda kubadda cagta bayan munig waxayna wada ciyaari doonaan eh, afar iyo tobanka februaayo marka wareega lix iyo tobanka bayan munig kooxda kubadda cagta b g na markii aynu maqalno waxaynu xasuusan doonaa kulankii finaalka ahaa ee halka gool iberka ah ay kooxda kubadda cagta bayer mulich ay kaga qaadaysay saddex iyo tobankii abriil labada koo iyo labaatanka xili afartan daqiiq ciyaarta markay maraysay ciyaaryahankii jabo motin marka uu gool xili dambe ama qeybta horeba uu ka dhaliyay marka markii la eego finaalkii waxa ugu dambeysay kuwaatara finaalaha oo bayer mulich oo markaa b e ay hal gool ay kaga badinaysa lakiin finaalka waxay wada ciyaareen labada kun labaatankii gaar ahaan saddex labaatankii agost labada kun markaasina koman uu konton sagaal daqiiqo uu markaa ka dhaliyo goolka guusha oo ay bayer munig finalkii ugu dambeeyey ama koobkii ugu dambeeyey games league ay ku guuleysanayeen waayahay saaxiibtayaal barnaamijka ciyaaraha duurnaha intaan ayaa kusoo gabagabeynana barnaamijka barnaamijka sixiga noola kulanta